بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبائي في الله waa daraasayntii musalsalkii noo soo socday kuna saabsanaa <clears throat> qoyska wanaagsan ama al usra saciida ama dhismaha qoyska wanaagsan xalaqadani waa xalaqadii toddobaad biidni illaahi tabaaraka wa tacaala xalaqadani waxay ku saabsan tahay mawduuc aad iyo aad muhiim u ah annagoo ka soo hadallay fadhigan fadhiyadii ka horreeyey canaawiin kala duwan iyo mawaadiic kala duwan oo uu ugu dambeeyey mawduucii aan u bixinnay axkaamta ama aadaabta sariirta aanu u bixinnay mar haddii labadii qof ay hadda isu imaadeen oo uu xidhiidh uu dhex maray waxaan doonayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala si uu reerka u noqdo reer wanaagsan oo isjecel reerkani waxay u baahan yihiin cid ay ku kudayaa ku daydaan haddaba yay ku dayanayaan reerkani ma waxay ku dayanayaan aabbahood iyo hooyadood ma waxay ku dayanayaan gabdhihii iyo wiilashii ay walaalaha ahaayeen sidoodaba labadan qof ee ku dayanayaan walaabudda qof walba noloshiisa inuu cid kale kaga dayanayo laabudda arrintaa waa waa arrin qasab ah weeyaan saas daraaddeeda waxaan u bixiya xalaqadan alqudwatu waa ku dayashadii lagu dayanhayay rasuululhudaa sala allahu calayhi wasalam waa ku dayashadii lagu dayanayay rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam ayaa kaloo lagu dayanayaa haddii aan nabigeenna lagu dayanin calayhi asalaatu wasalaam haddaba waxaan doonayaa maanta inaad quluubtiinna iyo dhegihiinna ii furtaan si aan kulligeen oogu wada raaxaysanno si aan kulligeen sacaado iyo liibaan u wada dareenno si aan kulligeen qalbigeenna u wada dejinno si aan kulligeen aan daruuraha iyo samada xaggooda u aadno si aan ruuxdeenna aannu ogu raaxayno bal waxaad isiisaan dhegihiinna iyo qalbigiinna rasuulkeenna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam allah wuxuu u dhammaystiray allah wuxuu u dhammaystiray tabaaraka wa tacaala akhlaaq midda ugu weyn wa innaka la calaa khuluqin cadiim aduu nebi muxammedow sala allahu calayhi wa aalihi wasalama waxaad ku dul sugan tahay akhlaaq midda ugu weyn bal nabigeenna sala allahu calayhi wasalama waa mid kale innamaa bucidtu liutamima makaarima alakhlaaq sideedaba waxaa la ii soo saaray oo nabinimo la igu doortay oo bulshada la iigu soo diray inaan akhlaaqda aan dhammaystiro saasuu nabigeennu ilaahay sala allahu calayhi wasalam allah tabaaraka jalla wacalaa qur-aankiisa waa midka ku leh asagoo oo noo sheegaya inaan nabiga ku dayno calayhi salaatu wassalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana war nebi moxamed ku dayasho ayaa idinku sugnaatay aan ku dayanno aqwaashiisa iyo wuxuu ku hadlay aanu ku dayanno afcaashiisa iyo waxa uu sameeyey aan ku dayano akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa aan ku dayano aadaabtiisa aan kaga dayanno calayhi salaatu wasalaam qaabkuu reeraha u maamuli jiray iyo qaabkuu reerka u dhaqi jiray iyo siduu oogu sabri jiray iyo siduu oola ciyaari jiray iyo siduu oola kaftami jiray iyo siduu wax oola cuni jiray iyo siduu oola orotami jiray iyo siduu kullu daalika waxaan u baahannahay alqudwa alxasana idan gurigii aanu dhisnay ee aanu ka soo bilownay shukaansi iyo xodxodasho ee aanu soo marray in laysa siiyey oo laysu mihriyey oo aan soo gelbinnay oon guri keennay foodda la isqabsadoo laysu duceeyey xoogaa la isbartay kadibna aanu sariirta keennay laba risaalo aan akhrisannay risaalo ka socoto sodohda iyo risaalo ka socota soddogga kadibna labadii risaalo oo la ysku daray inaan mar labaad aannu ballan kala saxiixannay la yidhaahdo yacnii heshiis iyo ballan adag kadibna aan sariirta xaggeedii aadnay xuquuqdii sariirtana aanu ka hadallay hadda waxaan u baahannahay war noolosha noocana ee noo bilaabatay yaannu kaga dayanaynaa walidaalika baannu kaga dayanaynaa rasuulu lhudaa عليه الصلاة والسلام كان من أخلاقه معهن أي مع أزواجهن أزواج عليه الصلاة والسلام أي مع زوجاته عليه الصلاة والسلام nabiga sidee buu ula dhaqmi jiray dumarkiisa walaa shakka walaa rayba inuu dhaqanku nabigu ahaa calayhi asalaatu wassalaam dhaqanka ugu wanaagsan inuu ahaa yudaacibu ahlah reerkiisuu la ciyaari jiray waa uu farax gelin jiray nafaqada ayuu u waasicin jiray waa uu la qosli jiray sala allahu aleyh wasalam wuu la orotami jiray sida caaisho ay noo warinayso radia allahu tacaala canha nacam waa uu la safri jiray wuu isjeclaysiin jiray nabigu sala allahu alayhi waali wasalam caaisho waa midda leedahay saabaqanii rasuulu llahi fa sabaqtu nabiga ayaa ila orotamay oo markaasaan ka or ka dubadiyey markaasaa wakhtigaana waxay ahayd waktiga uusan hidinka badan ifuulin saas ayay leedahay caaisha radia allahu tacaala canha fatra kadib ayaa nabiga orotana bay leedahay markaas dabcan asagaa iga badiye bay leedahay markaasi e, anaa ka badiyey bay leedahay marka hore marka dambena asagaa iga badiyey waa marka dambe xoogaa hidibku ifuulay markaasuu nabigu yidhi haadihi bitilk hadda caaishoy tani waxaad u tuurtaa midii hore allahu akbar allahu akbar haakada ayaa nolosha nabigeenna ahayd yaa axbaaba rasuuliillaah yaa axbaaba rasuuliillaah sala allahu caleyh wasalam dadka nabi moxamed jecelow haakadaa rasuulukum ayuu qoysaska ula dhaqmi jiray yaa rijaal wa yaa nisaa ragga muslimiinta ah iyo dumarka muslimiinta ahow qudwadiinnu waa rasuulullah midkaad ku dayanaysan waa rasuulullah calayhi asalaatu wassalaam wa dalika unduruu siduu nabigu reerkiisa uu ola oratami jiray sala allahu calayhi wa aali wasalam haweenka nabiga guri buu iskugu keeni jiray habeen walba calayhi salaatu wasalaam intuu guri iskugu keena nabigu sala allahu calayh wasalam faya'kulu macahunna alcashaa allahu akbar intuu guri iskugu keeno ayuu nabigu la cashayn jiray sala allahu alay wasalam fii bacdi alaxyaan mash kullu mara laakiin mararka qaarkood kadib bay gabarh walba waxay aadi jirtay gurigeedii ayay aadi jirtay ilaa waxaa ku hadhi jirtay gabadha habeenka uu gurigeeda seexanayo nabigu sala allahu alayhi wasalam nabigu haweenkiisa hal go' buu la huwen jiray allahu akbar caaisha waxay leedahay annagoo gu'i wada huwan radia allahu tacaala canha ayaa caadada iga imaan jirtay bay leedahay radia allahu tacaala canha markaasuu intuu istaago ayuu asagu soo dhaqi jiray allahu akbar ya salaam haakadaa rasuuluna uuna baraya akhlaaqdii sala allah alay salam haweenkiisa inuu dharkii mataqaana uu iska soo dhaqo allahu akbar ha sidaasuu nabigu samayn jiray sal ly slam yacni ta'afuf iyo iyo mataqaanaa inuu dhibsado iyo ma ayna jirin nabiga sala allahu calayhi wa aalihi wasalam markaasuu hal go-or buu kula seexan jiray calayhi salaatu wasalaam nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa khayr oo dhan markii lasoo aruuriyo oo nin layskugu geeyo rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu watay oo dhar u ahaa wuxuu sitay oo jaakeed u ahaa waxuu qabay oo khamiis u ahaa madax ilaa minjo nabiga waxa akhlaaq allah tabaaraka watacaala adduunka yaallo oo dhan ayaa nabiga la iskugu daray sala allahu calayh wasalam markaasa akhlaaqdii wanaagsanayd ayuu nabigu kula dhaqmi jiray haweenkii sal l slam dhegaysi xadiidkan dhegaheenna aan kaga raaxaysanayno oo nabiga afkiisa idgoon iyo carabkiisa daahirka ah iyo qalbigiisa nadiifta ah hawadiisana kama hadle uu nabigu ku dhawaaqo yidhi khayrukum ragow ha ka idinku khayr badan ha mid ka idinku khayrka badan unduruu kalimatu lkhayriya ay afdalukum war midka idinku khayr badan ragow midka idinku akhyaarsan ragow waa khayrukum liahlihi allahu akbar shicaarkaasuu nabigu keenay sala alla alay slam wallahi waa mawduuc cajiib ah wallahi waa mawduuc qalbigu uu ku raaxaysto markii nabiga lagaaga sheekaynaya siiradiisa ku aadan xaggee qoysaskeenna laakiin waxay ilintu iyo qalbigu ay intaba isku darayaan oohin markii aanu aad eegto sida aan nabiga hadyigiisa aan u gara oo haddana aan u sheeganayno jacaylkiisa low kaana xubuka saadiqan laatactahu liana almuxiba liman yuxibu mutiicu hadday run naga tahay oo aan rasuulka jecel lahay sala allahu alayhi wasalam ayuha alaxibatu fi lcaqiida nabiga waddadiisaanu qaadan lahayn fii kulli shay shay walba ayaa nabiga kaga dayan lahayn laqad kaana lakum fii rasuuli illah calayhi asalaatu wassalaam quswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir aan ku celiya xadiidka qaybtiisa hore si aan ugu wada raaxaysano kulligeen waayo waa rasuulka hadalkiisa sal allah alay wasalam ah, khayrukum khayrukum liahlihi waragoo midka idinku khayr badan waa midka ehelkiisa u khayr badan dhegayso haddana xadiidka aakhirkiisa dhegayso wa ana khayrukum liahli haakadaa qaala calayhi asalaatu wasalaam wa haakadaa qaala nabiyukum calayhi asalaatu wasalaam anigaana ah buu nabigu leh sala allah alay wasalam midka ugu khayr badan ehelkiisa hadduu nin uun ehelkiisa u khayr badan yahay aniga ah buu leeyahy calayhi salatu wasalaam wa kayfa la muxuu u noqon waayey nabigu ha waa noqonaya limaada lianna calayhi asalaatu wasalaam khayr oo dhan baa la siiyey xikmad oo dhan baa la siiyey xikmad oo dhan baa la siiyey xilmi oo dhan baa la siiyey sabar oo dhan baa la siiyey waa qudwa lilumma ummadda oo dhan alumma almusl islaamiya walumma alkaafira ummatu dacwa ummat alijaaba bashariyada oo dhan ayuu nabigu qudbo u yahay sala allahu calayhi wasalam haddaba nabigeennu hadduu yahay calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi liahlihi haddii aanu nidhi haddaba fa ina mucaasharatahu laabudda haddaba nabiga mucaasharada iyo dhaqanka uu nabigu xaasaskiisa la dhaqmayo laabudda an takuuna mithaaliyatan xaqaa haddaba waa inay noqoto midda lagu dayanayo calanka midda u sida ya allah wallahi waxaa guulaystay qofka nabiga kaga dayday wax walba khaasatan kaga dayday xagga qoyska iyo xagga dhaqanka iyo xagga tarbiyada iyo xagga dabcan diinta oo dhan kaga dayday qofka ayaa liibaanay fi dunya walaakhira nacam aan ku celiyo qodobka waa muhiim haddii aanu nidhi nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlii hadday mar arrintu noocaa tahay fa ina mucaasharatahu calayhi asalaatu laa budda an takuuna mihaaliyatan xaqa yacni waa inay dhaqanka nabigu uu xaasaskiisa kula dhaqmayo laa budda waa inay tahay waa inay noqoto mithaal waa inay noqoto wax lagu daydo gaal iyo muslimba ay ku daydaan caalamku ay oga dambeeyaan sida reer loo dhaqo oo loo maamusho waayo khayriyada laguu sheegayaay waxay tilmaamaysaa nebiga akhlaaqdiisa dhammaystirankeeda nebiga suluuggiisa iyo dhaqankiisa suu u dhammaystiran yahay nabiga aadaabtiisu siday u dhammaystiran tahay nabiga tacaamulkiisu suu u dhammaystiran yahay nabiga jacaylkiisu suu u dhammaystiran yahay sala allahu calayhi wasalam nabiga cadligiisa iyo cadaaladiisu say u dhammaystiran tahay raxmadda nabiga say u dhammaystiran tahay ballan oofinta nabiga siday u dhammaystiran tahay wa gayri dalika mima taqtadiihi alxayaaa azawjiya alxayaati azawjiya wax alla wixii ay ku istaagto oo muqawimaatu alxayaati azawjiya tiirarka ay eh, reeruhu ay ku istaagaan dhammaan markii laysku soo daro nebi moxamed bay ku kulantay sala allahu calayhi wasalam fii jamiici axwaaliha yacni dhinacyadeeda oo dhan iyo wa ayaamiha wa saacaatiha wa daqaa'iqiha daqaa'iqdeeda iyo sikinadeeda iyo maalmaheeda iyo sanawaadkeeda iyo bilaheeda iyo maxaa la yidhaahdaa maalmaheeda dhammaan waxay ku kulantay nabigeenna sala allahu calayhi wasalam qofka doonaya arrinkaa inuu taxqiijiyo qofka doonaya arrinkaa inuu ka yool gaadho qofka doonaya arrintaa inuu moolka tago ha akhristo kutubu sinna waashamaa'il wasiyar aw ha akhristo kutubta sunanka ee xadiida rasuulka sala allahu alay wasalam iyo saxiixaynka السنة الأحاديث البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والسنن والصحيحين كل ذلك ha أqristo فسيرى عجب الcuja wuxuu arki doonaa siduu nabigu oo la dhaqmi jiray reerihiisa salى الlaهu عalيه وasلم mع maanta yaa ku dayanaya oo kaga dayanaya oo qur-aanka soo qaadaya oo siirada soo qaadaya oo axaadiida soo qaadaya kadibna dhahaya anugu waxaan doonayaa inaan noolal ka dhigto noloshii nabiga sal slam waxaan doonayaa inaan lugta dhigo meeshuu lugta dhigay nabigu sal ly slam waxaan doonayaa inaan ka cadhoodo meeshuu nabi maxamed ka cadho sal ly slam waxaan doonayaa dulqaadkii nabiga inaan yeesho sabarka yaba nabiga inaan yeesho cadligii nabi maxamed inaan yeesho biqadri imkaan waa intay suurtagal ka tahay fattaquu allaha ma statactum dee nabi maxamed ma noqon karno sala allah alay wasalam laakiin asagaa yidhi igu dayda bimacnaa inta aanu awoodno taaqadeenni iyo awooddeennu wixii aan ka dhacno sow ma aha waan soo toosinaynaa mar labaad ha ah, ilaahay baabana amri sooma wixii aanu khaldanno inaanu dib ka saxno biidni illaahi tabaaraka jala wacala idan kutubu siira aw kutubu siyar wa kutubu sunna wasixaax wa kutubu shamaa'il ka waramaya ee dhaqankii nabiga akhlaaqdii nabiga calayhi salaatu wassalaam kutubtee dib ha ugu laabto wuxuu arki doonaa iftiin kasoo kacaya mashriq iyo maqrib ka soo kacaya ayuu arkayaa wuxuu arki doonaa qalbigiisa itmi'naan iyo deganaan iyo raaxa degtay waa ku dayashadii nebi moxamed lagu dayday sala allahu calayhi wa alih wasalam xataa wax kale iska daaye cajiib damiirka iyo shucuurka gudaha ku jira ayuu nabigu sala allahu aley wasalam bannaanka soo dhigi jiray xaaskiisa u fiirso arag fa can caaishata radia allahu canha qaalat qaala lii rasuulu اllahi sala allahu alayhi wasalama inii la aclamu idaa kunti canii raadiya wa idaa kunti calaya kadba allahu akbar allah ya ya ikhwaani waayo akhawaati waa wax aan yacni inuu qalbigaygu duulo ayaan ka baqayaa oo hawada galo haa yacni sida aan sacaadada aan dareemayo iyo raaxada gudaha aan ka dareemayo iyo eh, faraxa aan dareemayo limaada lianna nabiga hadalkiisi baan akhrinaynaa soo maaha sala allahu alay wasalam oo asagaan doonaynaa inuu reeraha noo dhiso sala allahu calayka yaa rasuul allah allahu akbar waxay leedahay caaisha nabiga igu yidhi sala allahu calayh wasalam caaisha caaishooy anugu waan ogahay markaad raalli iga tahay markaad raalli iga tahay oo aad igu faraxsan tahay caaishooy waan ogahay waxaa kaloon ogahay markaad iga cadhaysan tahay arag waayo nafsiyaadkii buu gartay dhaqankii ayuu dhex galay markaasaa ilaa uu gaadho inuu soo saarayo markay faraxsan tahay iyo markay cadhaysan tahay laakiin talow cadhada caaisha radia allahu tacaala canha iyo faraxa caaisha muxuu ahaa si aan ugu dayanno caaisha waxaan idhi bay tidhi min ayna tacrifu dalika yaa rasuula allah sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahayow xaggeed ka garanaysaa seed u garanaysaa faqaala amaa idaa kunti cannii raadiya caaisha markaad igu faraxsan tahay oo aad raalli iga tahay fa inaki taquuliina laa warab muxamed sal ly slam laa warabbi muxamed calayhi salatu salaam waxaad dhahdaa markaad faraxsan tahay waxa waan samaynayaa ama ma samaynayo wax allaha waxaan ku dhaaranayaa rabbigii abuuray nabi maxamed sal alla alay salam nabiga magiciisay sheegaysaa haa nabiga magiciisay sheegaysaa laa warabbi muxamed sala allahu alayhi wasalam waa markay nabiga u faraxsan tahay saasuu nabigu u fahmay caaisha u fiirso wa idaa kunti khadbaa qulti laa warabbi ibraahim calayhi asalaatu wassalaam yacni markaad ii cadhaysan tahay waxaan ku gartaa waxaad dadaa waxaa waan yeelaya ama ma yeelayo allihii nabi ibraahim abuuray baan ku dhaartay markaasee waxay tidhi qultu ajal wallaahi yaa rasuula allah nacam rasuulka ilaahay waa saad u sheegtay waa saadna u fahamtay allahu akbar maxaa nooga baahi badan maanta inaan nafsiyaadka reerkeenna garanno ila aad wejiga ninkaaga garato xaalku ku sugan yahy ila aad wejiga xaaskaaga garato qaabkay ku suganta kadibna ciilaajkii iyo daawadii iyo saad ula dhaqmi lahayd marka aad bannaanka soo dhigto nabigaa kaga dayanaynaa miyaydan arkin sala allahu caleyh wasalam waxay tihi ajal yaa rasuula allah walaakin wallaahi kama haajiro ilaa magacaaga ma ahane wax kale kama haajiro rawahu lbukhaari marka magacaaga un baan ka haajiraa bay leedahay arag cadhada ugu dambaysa zawjaadkee nabiga sal ly slam khadiijo ayaa caaisho ayaa xadiidkaa noo warinaysa nacam tii kalena hadda waataan soo maraynay musaabaqadii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu caaisho markaa la oratamayoo ku tusinaysa nabiga ku dayasho cajiib ah inuu nagu leeyahay calayhi salaatu wasalaam naxariistiisu meesha u dambaysay inay gaadhay raxmaddiisu inay daru meesha ugu sarraysay inay gaadhay laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum caziizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim walcajab si aan nabi maxamed oogu dayano sal l slam intaasoo dhan waxaad xusuusataan rasuulku waa rasuul rasuulku waa waa adduunka oo dhan buu u yahay madax iyo maamul dowlad dhan buu maamulaa acdaa dhan buu leeyahay haddanana reerkiisii arag wakhti buu u hayaa wuu la orotamayaa wuu la cashaynayaa wuu la qoslayaa wuu u naxariisanayaa middana laga doonaya waxaa weye si kastoon u mashquulsannahay reerkeenna waa inaan xuquuqdiisa gudanna ila arka xadiidka ayaabka badan mar labaad ama mar saddexaad caaisha waxay leedahay radia allahu tacaala canha nabiga sala allahu calayhi wasalama ayaa wuxuu arkay anigoo eegaya niman xabashi ah oo ciyaaraya waad garataa dhaqanka qolo walba dhaqan gooniya qaab gooniya ah bay u ciyaartaa niman ardul xabasha ka yimid ayaa masjidkii nebiga yimid sala allahu calay wasalam markaasay masjidkay ku dhex ciyaarayeen markaasuu nabigu dareemay in uu inay inaan jeclay inaan soo daawado markaasuu inakeen yidhi mar hata inaad soo daawato nacam inakeen buuri kadibna waxay tidhi caaisha nabiga gadaashiisaa istaagay sal ly slam halkaasi luqunta ah oo madaxa iyo garabka u dhexeeya halkaasaan madaxayga ku aadiyey si aan intayda kale loo arkin oo asagii baan xijaab ka dhiganayaa ciyaartiina waan eegayaa ilaa cumar uu arkay fa cumar cumar baa marka canaantay oo yidhi maxaa dha caaisha markaasuu nabi dachum daa buu yidhi gabadhan ha fiirsatee daa haa gabadhan ha fiirsatee daa bimacnaa waa maxay ilaa ay caaisho dhahdo nabigu wuxuu dhahaayo ma dheragtay markaasaan dhahaa bay tiri maya ee waan dhargo waan daalaye waxaan rabay bay tiri inaan ogaado bal intuu i jecel yahay iyo intuu ii sabrayo iyo intuu ii dulqaadanayo iyo intaan ciyaartayda ka bogan karo siduu iila fahmaya inaan ogaadaan rabay bay leeda caaisha hooyadana caaisha xadiidku waa xadiid saxiix rawaahu lbukhaari idan xadiidkaa maxaad aragtaan nabiga asagoo rasuul ah calayhi salaatu wasalaam ayuu reerkiisa qaadi jiray meelaha ciyaarta wanaagsan een xaaraanta ahayn buu markaa geyn jiray si ay mataqaanaa tarfiihiya maan ku dayana nabigeenna sala allahu alayh waali wasalam waxaa laga yaabaa inay maanta ku adag tahay ninku inuu reerkiisa bannaanka geeyo oo meelo geey xaaraan waa laga yaabaa in la aado oo xafladaha baatilka a la aado laakiin in mataqaanaa badda iyo meelaha duurka ah iyo meelaha maxaa la yidhahda ciyaarta xaaraamta ahayn iyo inay ninkii xaaskiisa ay meelaha isla soo inay ku adag baa laga yaabaa ha sax maaha nabigeenna sala allahu alay salam markaanu ku dayanayno noloshiisa dhan baana la siinayaa waxaan nabiguna wuxuu samaynayana waxaa weeye waa wax noloshii tajdiid iyo cusboonaysiin iyo nolosha rotiiniga la doonayaa in laga saaro oo kolba la noocyo noocyeeyo sida cuntada iyo dharka iyo gogashaba loo kala badbedelo ayaa mararka qaarkooda in la baxo oo shamul hawaao hawada iyo mar bannaanka laga soo cunteeyo iyo labadiina basa isla lugaysaan oo labadiina basa sheekaysataan oo waa wax aad u fiican wey sidaa daraaddeed ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu lahaa sabar cajiib ah dulqaad ayaa badan ayuu nabigu lahaa oo waana midaan kaga dayanayno wallaahi qodobka aad baanu ugu baahannahay axibaa'i fillaah wa akhawaatii fi lcaqiida qodobka sabarka iyo dulqaadka mararka qaarkood waxaa igu yimaadaa su'aalo cajaa'ib ah oo gabdhaha qaybo ka mida igaga yimaada oo waxay leeyihiin maxaad u dhahdaa gabadh baa igu tidhi maxaad mar walba noo dhahdaa horta sabar oo sabra oo sabra waxaan ku yidhi oo maxaad dhihi lahaa haddaanan sabr sabir ku dhihin maxaan ku dhihi lahaa ma duul baan ku dhihi lahaa ma fudayd ha ku qaadaan ku dhihi lahaa ma dariishada ka bood baan ku dhihi lahaa diinteennu sabr bay ku dhisantay in ninka ku dhaha sabr waa nin kula teliye weeye haa waa saa wey sabar oo dulqaado ajirkeedaad heli midhaheedana adduunyadaad guran yacni natiijadeedana aakhiraad guran nacam inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayr xisaab yacni ajir xisaabba malaba qofka sabra yacni sabarku waa da'bu waa saalixiinta shaqadoodii iyo ambiyada sa nabiga waa la dhibi jiray xaasaskiisa dhib baa kaga imaan jiray haddaadan aqoonin marka ooda nabiga siiradiisa aqoonin way adagtahay inaad reer dhaqato waayo mishkilad yar baa laga yaabaa inay kula weynaato waxaa laga yaabaa inaad u fahamsantahay inaad malag ama malaa'ig aad qabto laakiin markaa siirada iyo saxiixaynka iyo sunanka markaad akhrido waxaad arkaysaa sabarka iyo dulqaadka nabiga calayhi asalaatu wassalaam marka nabigu wuxuu sabray sabar cid sabarta uusan jirin nabigu sala allahu alayhi waaalih wasalam aan tusaale ka bixinna marka cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay annagu haddaanu nahay ragga reer quraysheed dumarka waanu ka adkayn maka markaan joognay annagu dumarka waanu ka adkaan jirnay laakiin markaanu madiino soo gallay <laughs> waxaanu imaanay qolo ay haweenku ka adag yihiin waa cajiib bama fiirsada bal xadiidka ayaa qisada aad u dhegaysta walaalayaal waa qiso cajaa'ib leh oo aad iyo aad u macaan oo raa'ica xaqiiqatan weliba gebagabadeedaad arki doontaan oo yaab bay leedahay wuxuu leeyahy cumar bin khataab radia allahu tacaala canhu haddii aanu nahay raggii qurayshayda ee reer maka ee muhaajiriinta loo yaqaan haweenka waanu ka adkayn waxaanu soo gallay ah, maxaa la yidhahdaa magaalada madiino dadkii deganaa ee reer ansaareed oo aybu dumarku ka adag yihiin dumarka ayaa ka adkaa kadibna haweenkanagii waxay bilaabeen inay haweenkii kale ay duruus ka qaadanayaan si ay annagana nooga adkaada dhaqankoodii bay dhex galeen buu rabaa inuu ku dhaho kadibna maalin baan xaaskayga la hadlay buy cumar weya radia allahu tacala canhu ardaa kadibna hadalkiibay igu soo celisay malaha markii maka la joogay hadalba laguma soo celin jirin hadalkiibay igu soo celisay arrinkaa waa ku inkiray waa la yaabay waan qaadan kari waayey maskax xanuun bay igu noqotay waxaan suurtagal ahayn waayo wa waxaana arki jirin buu leey cumar binu khadaab markaasaa waxaa igu tidhi oo maxaad u inkiraysaa oo maxaad ola yaabaysaa inaan hadal kugu celiyey maxaad ola yaabi fa wallaahi ina aswaaja annabiyi sala allahu alayh wasalam layuraaji la yuraajicnahu haweenka nebi maxamed hadalka way ku celiyaan yacni caaisha wa xafsa iyo haweenkii kaleba oo hataa xafse cumar baa dhalay ogow hadda hadalkay ku celiyaan weliba waxaan kuugu darayaabay tidhi xaaski cumar baa dhahays radia allahu tacaala canha wa radia allahu cumar wa cani saxaaba waxay tidhi weliba waxaan kuugu darayaa maalin ilaa habeen bayna la hadlinba oy ka hijroodaan waa xagga hadalka xagga gobasha maa halkaa marka ay marayso ayaan idhi buu yidhi qad khaaba man facala dalika minku minhunna wallaahi gabadha arrinkaa samaysa way khasaartay kadibna dharkaygii baan arursaday buu yidhi <laughs> dharkaygii baan arur safrayaa wuxuu doonayaa inuu xabso aado guryihii nabigu rabay inuu aado cumar bin khataab radi allahu tacala canhu wa ardaa wsala allahu calaa nabiyina muxamed sala allahu alay wasalam dharkii baan aruursaday buu yidhi kadibna xafso oon dhalay oo gabadhaydii abaan ah ku degay buu yidhi waxaan idhi buu yidhi miyay sax tahay oo ma jirtaa haweenay idinka idinka mida ah, inay nabiga intay ka cadhaysiiso inay habeen iyo maalin ayna la hadlin markaasaa idhi bay nacam qaalat nacam markaasaa wuxuu yidhi qad khibti wakhasirti haddaba waad hoogtay oo waad khasaartay miyaad aamin ka noqotay cadhada ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u ku cadhoonayo cadhadaad u cadhootay nabiga sala allah alay wasalam haddee nebi maxamed baad u cadhootay miyaada ka baqayn allah inuu kuu cadhoodo marka halkaad ku halaagsanto qisadaas ayada ah bal u fiirsada yacni cumar wuxuu ka cadhooday haweenaydiisii oo hadalka ku celisay min muraajacatin basiita ayuu ka cadhooday laakiin nabigu sala allahu calayhi wasalam kaana yaqbalu muraajacata nisaa'ih yacni waa aqbali jiray waa bashar waa bini aadam waxbuu diidi karaa waxbuu yeeli karaa hadduusan waxyi ahayn waa lagaala hadli karaa waa lagaala niqaashi karaa waana lagu tusaalayn karaa taa macnaheedu ma aha gabadh inay ninkeeda amarkiisa diidayso oy nushuuso tahay macnaheedu ma aha laakiin macnaheeduna ma aha qof dhagax oo meel iska yaalla meeha qof dareen lawa marka waxaas waxa iyo waxa wax hadal bay ka keeni kartaa waa wax jiri kara waa inaad aqbashaa waa inaad yeeshaa bal u fiirso yacni nabigu sal l slam haweenkiisu intay hadal ku soo celiyaan ayuu weliba aqbali jiray bal wayataxamalu wuxuu nabigu u dulqaadan jiray sal ly salam caradooda ayuu u dulqaadan jiray nacam intuu caradooda ayuu nabigu u dulqaadan jiray sala allahu aleyh wasalam hata mar bay hadalka kala haajirayaan wannabiyu sala allahu aleyh wasalam huwa alimaamu alacdam waa imaamkii weynaa weynaawey oo ilaahi tabaaraka wa tacaala haddaba hadduu nabigu imaamkii ugu sarreeye yahay waxa ku keenaya inuu sa u sabro ma ahani ilaa licadiimi xilmihi wa baaliqi sabrihi sal ly salam yacni dulqaadka nabiga ayaa intaa dhan waayo asaga ayaa weyn wal acjab arrintaa waxaa ka yaa badan min daalika intaana taa ka bixin dabaad garanaysaanba qisadii dheerayde suuratu lima tuxarim yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu lak tabtagii mardaata aswaaja waa qiso cajiiba ah oo dheer oo haweenkii nabigu laba gurub intay u kala baxeen ay nabiga isu bahayseen sala allah alay wasalam ayaga oo nooca maa qaybo ka mid a ah, khayre ay ku jirto ilaa malabkii uu iska xarrimay oo ilaahay yidhi seed u xarrimi kartaa shay ilaahay xallilay sala allahu calayhi wasalam unduru marka qofka muslimka ah hadda qoyska aan dhisnay waxaan doonaynaa inay halkaa dab ka qaataan ha halkaa inay ka dhuxul qaataan halkaa inay iftiinka ka qaataan halkaa inay waxyiga ka dhuuqaan inay manhaj ka dhigtaan manhajkii rasuulka sala allahu alayhi wa alih wasalam walacjaba min dalika ayuha alaxibatu alkiraam kaana maca dalika alxaal xaaladda noocaas ad arkaysaan nabigu sala allahu calayhi wasalama hadalka ayuu u jilcin jiray sala allahu calayh wasalam oo hadalku u dhimrin jiray nabigu sala allahu calayh waali wasalam oo dee adilada ku soo aroortay arrada ayay ka badantay midda labaad nabigeenna sala allahu calayhi wasalama habeen habeenada ka mid mida ah, asaga oo jooga guriga caaisha bitaxdiid gaar ahaan ayaa haweenkii nabiga mid ka mida adunnu ah, wa arju inay zaynab binti jaxshi ahayd ayaa raashin u soo dhiibtay lianna caaisha radia allahu canha waxaa la joogay marti ku saacad bay istiri way masayrtay hooyadeen caaisha radi allahu tacala canha kadibna weelkii cuntada lagu siday bay ku dhufatay qool iyo wax lamid ah waa kala jabay raashinkiina waa daatay kadibna nabigu sala allahu alayhi wasalam u fiirsadaada wuxuu bilaabay inuu raashinkii asagu gacmihiisa ku aruurinayo uma jacala yajmacu fiiha atacaam wuxuu bilaabay inuu raashinkii inuu gacmihiisa ku aruurinayo nabigu sala allahu calayhi wa wasalam wa yaquulu ghaarad ummukum hooyadiin way masayrtay war hooyadiin way masayrtay sidaasuu dadkii ku qanciyey una sheegay nabigu sala allahu calayhi wasalam ninkii alaabta waday iska sug ayuu yidhi kadibna gabadhii wuxuu ku yidhi raashinkii aad daadisay mid lamida iyo weelkii aad jabisay mid lamida labadaasoo isku laisla socdo wiilka u dhib ayuu yidhi cadliga nabiga xilmiga nabiga dulqaadka nabiga sal ly slam xikmada iyo xinkada wallahi martiibaa u joogtay waxaan nafsayda weydiinayaa talow aniga hadday saa i qabsan lahay talow maxaan dareemi lahaa talow haddii uu qof kale oo aan aniga ahayn oo nin kale ay qabsan lahay muxuu dareemi lahaa walidaalika waa inaannu nolosheenna nabiga kaga dayanno sala allahu calayhi wa aali wasalam waxaad fiidhisaan nabiga siduu u dulqaatay haweenkiisana ugu sabray sala allahu calayhi wasalam wamaca dalika sidaa haddana ay tahay waa uu cafin jiray asagoo awooda inuu faaruqo oo iska sii daayo oo ilaahay ugu bedelo kuwa ka khayr badan siduu alla yidhi tabaaraka wa tacaala casaa rabbuhu in طallaqakunna an yubadilahu aswaajan khayra minkuna muslimaatin muuminaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saa'ixaatin fayibaatin wa abkaara waa qisadii malabka ilaahay baa saa u ballan qaaday hayama faaruqay walaakinahu kaana ra'uufa raxiima nabigu mid naxariis badan buu ahaa yacfu wa yasfax yacni waxaa weeyaan jahligu iyo aragtida gaaban nabigu ooma qaban jirin bal waxay u ziyaadin jirtay dulqaad sala allahu calayh wasalam inuu ballanka oofiyo oo haweenkiisa u oofiyana nabiga khuluq bay u ahayd sala allahu calayhi wasalam khuluq cajiiba bal hooyadan khadiijo fiiriya radia allahu tacaala canha wa ardaahaa wuxuu gaadhay heer xagga ballan oofinta annabay kaga dayanayna sal l salam oo qoysaskeennu ay ku dayanayaan waxay gaadhay inay khadiija oo min zamaan dhimatay inay hooyadeena caaisho ay ka masayrto xaqiiqa waa saas wey hooyadeen caaisho ayaa bal waxay leedahay hooyadeen caaisha kama aana masayrin qof dumar ah qof dumar ah kama aana masayrin oo nabigu ila qabo inta aan ka masayray khadiija waxaana yeelaya sheeg sheegiisa uu khadiijo mar walba sheeg sheegaya ayaa badnayd waxaa badnayd ammaanta uu ammaanayo xalaqo gooni a ah baan ka dhigi doonaa ammaanta biidni illaahi tabaaraka wa tacaala qiimaha labada qof inuu mid walba mid kale ammaano xalaqo gooni aan ka dhigi doonaa haddii ilaahay naftan baaqi ka dhigo tabaaraka jalla wacala marka nabigu siduu uu u sheeg sheegi jiray khadiija una ammaani jiray ayaa waxaan gaadhay bay tiri inaan ka masayro bal u fiirsada nabigeena sala allahu calayh wasalam waa alwafaa waa siduu uu annaga maanta xaas hore ood kala tagteen ama mid min weyn ahaydood gadaal midka yar ka guursatay waxaa laga yaabaa inaad toban lacnood gadaal kaga toorto ah laakiin nabigeena sal ly salam khadiijo oo ka dhibatay qiimaha iyo jacaylka uu u hayey mawduuc gooniha jacaylka waan kaga hadli doonaa dee la yidhaahdee waxay gaadhsiisay nabiga sal ly salam inuu saaxiibadii khadiijo saaxiibadeed intuu neef adhi ah qalaha loo qaybiya inuu yidhaahdo iska da inuu wax ka sheegaye iska da inuu wax ka sheego saaxiibadeed ammaanta iyo sheegsheegeedu intuu dhaafay ayuu saaxiibadeed intuu adhi qalo ayuu dhihi jiray ha loo qaybiyo ilaa ay caaisho maalin maalmaha ka mid a ay nabiga ku tiri sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahayow waxay damacday maanta inay meel oga soo hadho waa labadooda adigoo socoto oo musaafira neef geela an geel ana wata riti ah haddaad ku soo baxdo meel tog ama webi ah oo dhinacna ay barwaaqo tahay dhinacna ay abaar tahay adigiyo ritigaagaba dhinaceed degi lahaydeen markaasuu yidhi dhinaca barwaaqada haddaba habar carbeed oo ilka dhacsatay oo waa hore ilaahay qaatay kuguna bedelay gabadh yar maxaad un ka sheeg sheegtaabay ku tiri marka ilaa hada alxad ayay caaisho ka masayrtay arrinka hadduu wax ku tusinayo waxaad wuxuu ku tusinayaa nabiga ballanka siduu u oofinayay ixsaanka siduu nabigu oga jawaabayay shukrigiisa nabigeenna sala allahu calayhi waalihi alih wasalam xadiidka bukhaari iyo keyrkiiba way soo saarayaan waxaad garanaysaan nabiga siduu ballanka u oofinayey ee haweenkiisa oogu oofinayey qur-aanka ma ku aragteen aayadani aayatu takhyiir aayaddii doorgelinta nabiga la doorgeliyey inuu haweenkiisa furo iyo inuu haysto yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika waa suuratu laxzaab in kuntunna turidna alxayaata addunya fatacaalayna وزينتها فتعالينا أمتعكن saraaxan jamiila aaya آية 21 aayadda koo iyo labaatanaad ee suuratu laxzaab haweenku wax kale may dhihin xogaa biilka noo kordhi unbay yidhaahdeen wa maca daalika ilaahay aayaddaasu ku soo dejiyo nabiga lagu yidhi nabi muxammedow sala allahu caleyh wasalam haweenkaaga waxaad ku dhahdaa haddii ay doonayaan adduunyadan iyo dhaldhalaalkeeda waanu siinaynaa furitaanna waan u raacinaynaa haddayse ilaahay iyo aakhare rabaanna waxa weeyaan iikeen ha doorteenoo ha joogeen aayatu takhyiir ayaa la yidhaahdaa kadibna aayaddaa markay ku soo degtay nabiga sala allahu calayhi wasalam bada'a bicaa'isha hooyadeen caa'isho ayuu nabigu ku bilaabay hadalka iyo warka wuxuu ku yidhi caaishoy arrin baan kuu sheegayaay u fiirso ballanka cajaa'ib kale wallaahi yaa ikhwaani waa darsi quluubta qaboojinaya wallaahi ah qofka tadabbura oo dhuuxa oo jacaylka nabiguna qalbigiisu ku wen yahay wallaahi waa wax qalbiga qaboojiyo sacaada haddaad rabtana liibaan haddaad rabtana darsigan oo kale u ku jiraa alusra saciida ma maqashay darsigan oo kale ayuu dhex fadhiyaa nacam bal arrinkan u fiirsada bal cajaa'ibkan u fiirsada caaishoy arrin baan kuu sheegayaaye ha degdegin buu ku yidhi u fiirsa nabi sal l slam ha degdegin ilaa aad kala soo tashato aabbaha iyo hooyada allahu akbar bal u fiirsada nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu gabadhaa ballanka oogu oofinayo ama uu talada qiimaha badan u siinayo annaga waxaan idhaha saddex baan kugu furay ragga qaarkood saasay dhihi lahay laakiin nabi wuxuu leeyahay degdegin innaga aabbiyo hooyo albaanba in badan balan nahayba sodohday ah miyaan maqli karaa soo waxaa su-aalo la weydiiye mala arkin sodohdii baa sidani tidhi ilaa ay gabdhuhu dhahaan sheekhow waxaan doonayaa nin fiican oo mutacallima ya gabar nin fiican oo mutacallim oo jaamici ah oo laakiin hooyadii ayna noolayn bay ku leedahay hooyadii maxaa u dishay hadhowta guri kama qabi karo sadoho inkaar bay qabtaa bay leedahay soo ma nabigeena sala allahu alay slam wuxuu leeyay degdegin caaishoy ha degdegin ilaa aad kala tashato aabbaha iyo hooyada xadiid kale bukhaari baa wariyey culammadu waxay dhaheen muxuu nabigu saa u yiri sal ly salam nabigu muxuu ka baqay inay doorato adduunyadan fudfudud waayo adduunyadan lallalaalkeeda inay doorato waa lisigari siniha lianna caaisho way yareed oo markaa fatakhsara adunyaa walaakhira adduniya akhira bay khasaarto waayo nabigay ka tagtay sala allahu aleyh wasalam walaakinaha kaanad axras calaa khayri nafsiha min abawayha haa laakiin waxaad ogaanay inayba nafteeda ay oga roon tahay oga dadaal badan tahay nafteeda khayrka aabbaheeda iyo hooyadeed markaase waxay tidhi afii haada ma arrinkan baan hooyada iyo aabbahay kala tashani fa inii uriidu allaha wa rasuulahu wadaara alaakhira khalaas anigu waxaan doortay hooyadii aabbahay u tegi maayo mana la tashanayo waxaan doortay adduun iyo aakharaba alle iyo rasuul iyo aakharo wadaara alaakhira ilaahayna gabdhaha wanaag ayuu u diyaariyey tabaaraka jala wacalaa u fiirsada qiimaha ay leedahay caaisha radia allahu tacaala canha qisaska ay nooga soo warinaysay axaadiida nabiga sala allahu alayhi wasalam lamaba koobi karaba caaisha radia allahu tacaala canha waxay dooratay alliya rasuulkiis wa as'aluka allahee waxay ku tidhi rasuulka ilaahayow waxaan ku weydiisanhayaa laakiin inaadan haweenka kale u sheegin waxaan doortay markaasuu nabigu yihi sal salam aniga ilaahay iima soo saarin inaan noqdo nin mucannad ah mid madax adag inaan noqdo ilaahay iima soo saarin tabaaraka wa tacaala mid ad adag inaan noqdo ilaahay igama dhigin laakiin ilaahay wuxuu iila soo saaray mucallim dadka dacwada u fududeeya ima weydiiso qof dumara ilaa waan u sheegi waxaa doortay xadiidka bukhaari iyo muslim baa weliya nabiga cadligiisa aan kaga dayanayna sala allahu calayhi wasalam wa xadith walaa xaraj cadluhu bayna aswaajihi turjii man tashaau minhunna wa tuwi ilayka miman tashaa faman ibtagayta miman cazalta falaa junaaxa aayaadka ilaah ku tilmaamayo khayaar isagoo la siiyey haddanana cadluhu sala allahu calayh wasalam xagga jacaylka jacaylku waa qalbi haddaba qofka u roon buu qalbigu raacaa laakiin jacaylka guud iyo mucaamalada muuqata nabiga cadli xagga ciyaarta iyo xagga dulqaadka iyo xagga ballan oofinta iyo xagga dareenka mas-uuliyadda kullu daalika nabigu waa u simi jiray sala allahu calayhi wasalam caaisho waxay leedahay nama kala fadli nama kala saari jirin nabig sal ly slam xagga qismada nooma kala badin jirin sala allahu calayhi wa aalihi wasalam ilaa gabadha sawde la yidhahdo markay duqowday unbay ku tiri rasuulka ilaahayow aniga maalintaydii caaisha ayaa siiyey waxaan u malaynayaa qodobkan maanta aanu qaadanay oo ku saabsan nabiga inaanu kaga dayanno gurigii nabiga sal slam lama dhammayn karo keligii xadiidu muzarcin haddaan soo qaadanaana dhammayn karin nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam u fiirso laakiin xubbiga iyo jacaylka markaan ka hadlayaban mar labaad soo qaadan doona haddii alla yidhaahdo waxaan ku soo aruurinayaa oon ku soo gebagebaynayaa inaan dhahro haddii aanu sacaado doonayno haddaanu guul rabno inaan ka gaadhno guryaheenna haddaanu doonayno inaan usra saciidda aan ku noolaanno aan ku dayanno rasuulu huda sala allahu alay wasalam aan kaga dayan aan kaga dayanno xaaladda uu cadhaysan yahay xaaladda uu faraxsan yahay xaaladda guriga dhexdiisa xaaladda bannaanka xataa safarka nabigu markuu safrayo waa u qori tuuri jiray haweenka cadliga nabiga sala allahu alay wasalam dhinac walba aan kaga dayanna biidnilaahi tabaaraka wa tacaala markaasaanu guulaysanaynaa wax ma akriyo haye waxna ma qoro haddana inay wax ii toosaan baan rabaa u fiirsada ma doonayo inaan wax inaan barto cilmi ma doonayo inaan dhegaysto oon dhaqan geliyo haddaba cilmi badan baan hadda maqallay su-aashaan raba waxaa weeye yaa dhaqan geliyey maalintan hadda aan mawduuca soo bilownay ilaa maanta yaa dhaqan geliyey soo naguma haboon inaan dhahno okay maanta muxaadaradan baan qaadanay soo ma aha aniga waxaan rabaa inaan maanta dhaqan geliyo qodobkan iyo qodobka iyo qodobkan way ku mahadsan yihiin gabdho badan oo ila soo xidhiidhay oo ama igula soo xidhiidhay qaybta bulshadu ku wada xidhiidhee facebookyada iyo qaybtan kale oo iimaylada ah iyo qaybtan telefoonnada ah runtii dad aad u badan oo i farax geliyey baa jira oo markay yidhi tallaabadan tallaabooyinkii aad noo sheegtay markaannu qaadannay wallaahi farta ayaannu miidda darray yacni malab ayaannu shanta farood la gallay ilaahayna tabaaraka jalla wacalaa waxaan ooga baryayaa gabarh walba oo dhaqan gelisa hadyiga rasuulka sala allahu alay salam iyo dhaqankii nebi moxamed calayhi salatu salaam ilaahay inuu gurigeeda u barakeeyo oo carruurteeda u barakeeyo oo caqligeeda u barakeeyo oo cilmigeeda u barakeeyo oo dhacaankeeda u barakeeyo oo ayadaa nuur uu geliyo xubnaheeda iyo curuuqdeeda ilaahay inuu xubnaheeda oo dhan nuur iyo iftiin ooga dhiga tabaaraka wa tacaala ceebahoodana uu kala qariyo wanaaggoodana uu istuso intaa waxaan leeyahay intii dhimatayna allaha u naxariiso geeri xanuun badan baa mar naloo soo sheegay oo mataqaanaa dad walaala iisoo sheegeen ilaahay ha u naxariiso tabaaraka wa tacaala cid kastoo dhimatay ilaahay ha u naxariiso cid kastoo xanuunsan ilaahay xanuunka ha ka qaado cid kasta oo xabsi ku jirta ilaahay xabsiga ha ka soo saaro cid kastoo ha baadiyaysan ilaahay ha soo hanuuniyo tabaaraka jalla wacalaa qoysaskeenana qoysas wanaagsan allah ha nooga dhigo ayuha alikhwa intaannu kaga kulmayno xalaqadan midda xigta waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh qoys wanaagsan iyo usra saciida ayaan ilahay idinka baraya tabaaraka